alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wعalى aalihi waصaxbihi ajmaciin wbacd qaala الnaadim raximah اllahu tacaala wmasdr lima siwa الthulaaثi maqiisa naxfidhu maca اktiraaثi wuxuu sheekhu leh raximah اllahu tacaala wamasdaru masder masderkaasoo lima ladii kii u sugnaaday siwa thulaathiyi thulaathi ka soo haray maqiisun masderkaa qiyaas weeye ixfadhu arinkaa xifdi oo qeyb maca اktiraaثin ay maca mubaalaatin wa qasdin adigoo arinkaa u qasdaya yani xifdigiisa halkan wuxuu ka bilaabaya sheekhu raximah اllahu tacaala almasaadir hayr اthulaathiya masaadir hayr اthulaathiya ayuu ka waramaya waxaan ku jirnay tasriif اlasmaa markuu soo dhameeyey tasriif اlafcaal tasriif اlasmaa ayaan ku jirnay tasriif اlasmaa waxaan ka soo baxnay ism اfaacil iyo ism mafcuul iyo asifaة اlmushabahaةu bism اfaacil iyo amhilaة اmubaalaga iyo masaadirtii thulaathiga ahayd ayaan ka soo baxnay qiyaaskoodii iyo shaadkoodii ayuu sheekhu soo tilmaamay weli wuxuu sii wadaa masaadirtii almasaadir hayr thulaathiya ayib ayuu markaa inoo sheegayaa qiyaaskooda shaadka wax ka midana uu ishaaraya marka wuxuu tilmaamay masderka aan hulaasiga ahayn waa maqiis sharxa wuxuu ku tilmaamay maqiis keliya maahane waa maqiis wasamaaci yacni ana masdar alficl aladi jaawaza اhulaasiya maqiisu wasamaaciyun waa maqiis qeyb qiyaasana wuu leeyahay qeyb samaaciya oo shaadana wuu leeyahay wma sumica min gayri اqiyaasi yuxfad walaa yuqaasu calayhi waxaa markaa la maqlay oo qiyaasiga aan qiyaasiga ahayn waa la xifdiyaa markaasi lamana qiyaasto yuxfad walaa yuqaas saasaa loo qaybaya kadib wuxuu tilmaamay masaadirtan uu ka warami doono eyr hulaasiga ah ayuu sheegay w anwaacuhu sabcatun masaadirtan uu sheegi doono qiyaasigooda waa todoba sudaasiyun walaa yakuunu mabduan ila bihamzati اlwasli kastakhraja yani eh, sudaasi masder sudaasi ah mana ahaado Eh, yani ilaa hamzun baa lagu bilaabaa mooyane wax kale laguma bilaabo eh, wa khumaasiyun iyo mid khumaasi ah dayib kaasna waxaa lagu bilaabaya hamzo eh, mabduu'a biha kanalaqa inalaqa oo kale hamza lagu bilaabay wabita ta baa lagu bilaaba ah, kadaxraja rubaaciyun mujarad rubaaci mujaradah kadaxraja rubaaciyun masiid اhulaaثi hulaaثi xraf lagu siyaadiyey rubaacigiisi wahuwa ima bihamzati qaطcin kaakrama aw bitadciifi kaqaaca aw bialifin bayna faaihi wa caynihi kaqaatala marka inta uu ka waramaya waa intaas wey dib waxaan ugu noqonaynaa baabkan markii la doonay in la fahmo baab lmaiid baa dib loogu noqonaya baabulmasiid ayaa dib loogu noqonaya waxaan soo aragnay awsaanta ama afcaasha afcaasha qiyaasiga ama awsaanta qiyaasiga oo masiidku uu leeyahay waxay ahaayeen shan iyo toban wasni bay ahaayeen shan iyo toban wasni ayay ahaayeen thulaathi hal xaraf lagu siyaadiyey rubaaci noqday wuxuu lahaa saddex wasni oo qiyaasa ayib thulaathi lagu siyaadiyey laba xarafna shan wasni oo qiyaasuu lahaa shan saddex lagu daray waa sideed weeye thulaathi saddex lagu siyaadiyey oo sudaasi noqdayna afar wasni oo qiyaasuu lahaa markaas waxay noqonayaan yani markaa labiyo labiyo toban bay noqonayaan ayib rubaaci hal xaraf lagu siyaadiyey rubaaci hal xaraf lagu siyaadiyey wuxuu lahaa hal wasniyo qiyaasa isagoo laba lagu siyaadiyey laba wasniyo qiyaasuu lahaa halkaasna waa saddex saddex lagu daray labiyo toban waa shan iyo toban waxaa lagu darayaa wasnigii mujaradka rubaaciga ahaa oo faclalaha ayaa lagu darayaa lix iyo tobanka wasni yani markaasi masaadirtoodi ayuu sheikhu inuu sheegayaa lixiyo tobanka wasni oo qiyaasiga ah masaadirtoodii qiyaasiga ahayd ayuu inoo sheegaya si marka fudud buu usheegay si fudud buu usheegay kuwan sudaasiga kuwan sudaasiga ah sudaasi marka la yidhaahdo waxaa soo guda gelaya thulathi saddex xaraf lagu ziyaadiyo sudaasi noqday iyo rubaaci lagu ziyaadiye laba xarafoo sudaasi noqday intaa maxaa la isku sudaasi baa la isku waa meel afar ah iyo meel laba ah waa lix soo maha ayib halkaasi waa lix wey waa sudaasi alafcaal sudaasiya alqiyaasiya waa lix wey waa thulaasi laba lagu siyaadiye thulaasi saddex lagu siyaadiyey oo sudaasi noqday saddex lagu siyaadiye sudaasi noqday afar wasni oo qiyaasul halkaa dhigo ayib masiidki rubaaci laba lagu siyaadiyeen wuxuu lahaa maxay laba wasni oo qiyaasu lahaa labadaa ku dar iyo afartii hore ku dar waa lix weeye lixdaasi waa awsaanta sudaasiga oo qiyaasiga ah wey maxaa kuu soo haray khumaasigii khumaasigu wuxuu lahaa marka hal xaraf lagu ziyaadiye rubaacigi hal wasniyo qiyaas lahaa soo maahayn hulaathi laba lagu ziyaadiyena wuxuu lahaa shan buu lahaa shan lagu daray hal lagu daray maxay noqonaysaa lix er, khumaasigan lix wasniyo qiyaas ah, ayuu yeelanayaa lix iyo lix rubaaciga baa soo haray imise qiyaasu yeelanaya ulaaiga hal xarf lagu ziyaadiyey imise wasniyo qiyaasu lahaa saddex buu lahaa iyo wasankii mujaradka ahaa wasnikii mujaradka ahaa rubaaciga ahaa kaa ku dar waa afar soo maha kaasna waa afar marka waa lix afcaal sudaasi oo qiyaasi oo lixah iyo khumaasi qiyaasi oo lixah iyo markaa rubaaci qiyaasi oo markaa ah maxay afar ah marka lix iyo lix waa labayo toban afar lagu dar waa lix iyo toban lix iyo tobankaas intaa daasiga israaci dhammaantood hal qaab baa loo keenaya masderkooda hal qaacida lagu sheegaya bas intaas sudaasiga waxaa raaca kuwan khumaasiga qayb ka midna way raacaysaa khumaasiga lab ukalaba loo qaybinaya waxaa loo qaybinayaa imaa hamzuu ka bilaabanayaa wa imaa ka bilaabanayaa sudaasi dhammaantii hamzuu ka bilaabanaya halkaa inoo dhig lixdaa wasni afcaasha qiyaasiga oo sudaasiga oo lixda dhammaan hamza laga bilaabaa halkaa dhigo lixdaas khumaasigan qiyaasiga laba u qaybsamaya qayb hamze laga bilaabayo iyo qayb ta laga bilaabayo hamze waxaa laga bilaabaya laba ka mid ah waa infacala iyo iftacala labadaa maxaa laga bilaabaya eh, ifcalla af saddex baa hamze laga bilaabaya ifcalla ifcalla iyo infacala iyo iftacala saddexdaasna lixdaasa lagu daraya lixdaas yaraa maadama hamse ay ka bilaabanayaan lixdan la xukm yihiin isku masder noqonayaan saddexdan lixdaa ku dar waa imisa sagaal khumaasigii maxaa ka soo haray khumaasigi waxaa soo haray yani saddex baa soo haray wasni yani markaasi tafaclala oo rubaaci hal xarf lagu siyaadiyey ah hal wasni u leh iyo hulaaثi laba lagu ziyaadiyey laba wasni oo qiyaas ule tawaala iyo tawaliyan iyo tafaclala saddex baa ka soo haray saddexda isku masder bay noqon doonaan saddexda isku masder bay noqon doonaan sagaalkan isku masder bay noqonayaan halkaa waxaa kaaga baxay khumaasi oo dhan iyo sudaasi oo dhan maxaa kuu soo haray marka rubaacun baa kuu soo haray rubaaci qiyaaskiisu waa afar wasni wey afar wasni buu leeyahy hulaaثi hal xarf lagu ziyaadiye saddex wasni u lahaa iyo rubaaci rubaaci mujarada wasni ula waa afar afartan mid kastaba awsaanta qiyaaskay leedahay si gaar u sheegaya afcaluu sheegaya awsaanta qiyaaskay leedahay faacaluu sheegaya awsaanta qiyaaskay leedahay facala ayuu sheegayaa awsaanta qiyaaskay leedahay faclala ayuu sheegaya afartan mid kastaba awsaanta si gaar buu sheegaya laakiin alawsaan sudaasiya dhammaan isku dar sudaasi o dhan iyo khumaasiga qayb ka mid ah hamze ka bilaabanaya intaas dhinac isku masder bay noqonayaan khumaasi ta lagu bilowdayna isku qaabba masderkisu noqonaya soo wadx ma marka sudaasi wxa hamze ka bilaabanaya o dhan dhinac baa la wada marinaya hamze maxaa ka bilaabanaya sudaasi oo dhan iyo qeyb ka mida maxay khumaasigii ayib khumaasiga qeyb labaad buu leeyahay qiyaasigiisu oo ta ka bilaabanaya qaab baa loo keenaya masderkooda taas waa laba qaybood maxaa soo haray markaas awsaanta rubaacigood baa soo hartay bas awsaanta rubaaciguna waa ulaثi hal xarf lagu ziyaadiyey saddex wasniyo qiyaas uu leeyahay iyo wasnigii mujaradka rubaaciga u lahaa oo faclala ah kuwan mid kastaba yani awsaan gaara ah ayuu yeelan doonaa oo qaarna ishaad noqon doonaan qaarna qiyaas ay noqon doonaan ayuu inoo sheegi doonaa laakiin kuwa hore kana qaacidan baa lagaa siinaya kana qaacidan baa lagaa siinaya bas so maha wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala waa masdaru masder masderkaasoo lima ladii kii u sugnaaday siwa hulaaثiyi hulaaثi ka soo haray maqiisun qiyaas wey maqiisun waa qiyaas yani shaadna wuu leh lakin sheekh wuxuu ka waramaya qiyaaski buu ka waramaya ixfadhu arrinkaa xifdi maca iktiraasin ay maca mubaalaatin wa qasdin adoo arrinkaa u qasdaya marka arrinkaa qayb oo xifdi wa kasru thaalitثi bilaa nakiirin mac madi fatxi matluwi اlakhiiri mima ftutix bihamzi waslin dumama yrbacu fi ashbaahi qad takalama wa kasru haaliثin xaraf saddexaad in la kasriyo kasrahaasoo bilaa nakiirin diidma la-aanteed ahaaday maca maddi fatxi matluwil akhiiri xarafka ugu dambeeya ka raacaya fatxihiisa oo la jiido macda loola qabo kaainun wuxuu ku sugnaaday ama thaabitun wuxuu ku sugnaaday mima ladii kiibu ku sugnaaday uftutixa lagu furfurtay bihamzi waslin wdumo dami ma ladii yarbacu afaraynaya fii ashbahi qad takalama takalami waxaa la midkaa xarafkeeda afaraad dami waksiruu kasri fii tawaaliyan tawaali markaasi kasri raabiciisa iyo washibihi tawaali waxaa la midkaa limaanicina u kasri wax diidaya limaanici dami dame wax diidaya darteed u kasri bihi bitawaaliyan iyo wamili waxa la midkaa ah saddexdaa bayd wuxuu ku tilmaamaya sheikhu raximah اllahu tacaala afcaashii hamsulwasliga ka bilaabanaysay oo qaybna sudaasi ahayd qaybna ay khumaasiga ahayd qaabka masderkooda loo keeno iyo awsaantii khumaasigu uu lahaa tada lagu bilaabay awsaantii khumaasigu uu lahaa tada tada eh, lagu bilaabay masaadirta qiyaasigu leh ayuu saddexda beyt ku sheegay eh, beytka hore iyo beytka labaad shadrigiisa hore wuxuu ku tilmaamay kuwa markaa hamsulwasliga laga bilaabay ama sudaasi ha noqdaan ama khumaasi ha noqdaane masderkooda qaabku u imaanay ayuu kuu sheegay qaabku waxaa weeyaan ficilkii soo qaado xarafkii saddexaadna kasri wa kasru haaliin xarafka saddexaadna kasri ficilkii soo qaad xarafka saddexaad kasri markaad kasriso maca maddi fatxi matluwi akhiiri xarafka ugu dambeeya xaraf ka horeeyoo fatxisan fatxaha jiid fatxaha hadii la jido maxaa ka dhasha alif baa ka dhasha sax fatxaha jido alif ka soo saar soo wadix maaha yani xarafka saddexaadna kasri qabla aakhrkan alif dhig buu ujeedaa thaalika kasri qabla aakhrkan alif dhig mima ftutixa bihamzi waslin ficil kastoo hamze wasl lagu furfurto thaalidkana u kasri qabla aakhrkan alif udhig masder buba ku noqonayaaba afcaasha hadaba dib aan ogu noqono afcaasha dib ogu noqono ficil laga bilaabay hamse was laga bilaabay oo markaasi khumaasi ah waa sida indalaqo kale waa infacla waxaad oranaysaa indalaqa soo maha xaraf saddexaad waa kee waa tada hamsadu waa kow nuunkuna waa labo taduna waa saddex tada kasri xarafka ugu dambeya xaraf ka horeeyana xarafka qabla aakhirkana alif ka dambeysiiy oo kan u dambeeya ka ka horeeya alif udhexaysiiy xarafka ugu dambeeya waa qaaf soo maha inilaaq yani qabla aakhirku waa qaaf lam baa ka horeya inilaaq marka qaafka ugu dambeeya xaraf ka horeeya iyo xarafka ugu dambeya dhexdooda alif wuxuu noqonaya inalaqa inilaaq ayuu noqonaya inilaaq waa khumaasigii hamze wata wey sudaasigii hamze wata waa sida istakfara istakfara waa sudaasi waa hulaasi saddex xaraf lagu ziyaadiyey yani markaas afara ayuu asalku afara hamze iyo siin iyo ta baa lagu ziyaadiyey istakfara ayuu noqday markaan ka dhigayo masder haalika kasri waa tade qabla akhirkana alif dhig muxuu noqona markaas istakfara istikfaar ayuu noqonaya istikfaar ayib rubaaci laba eh, laba xaraf lagu ziyaadiyey rubaaci laba xaraf lagu ziyaadiyey oo sidaas daasi ku noqday wa ixranjama ixranjama ixranjama ibilu ayib haalika kasri ranjama waa rada rada kasri qabla akhirkana alif dhig muxuu noqonaya marka ixranjama ixrinjaam ayuu noqonaya ixrinjaam ayuu noqonaya marka halkaa waxaa kaaga baxaya sudaasi oo dhan masaadirtiisii iyo khumaasiga qeybtiisi maxay laga bilaabay ma hamzada laga bilaabay wa israacaya waxaa ku soo haraya un Eh, khumaasiga qeybtii taaulmajidka laga bilaabay ba kusoo hareysa qeybti taaulmajidka laga bilaabayey ayunba kusoo hareysa ayib qaacidu ku siiye isaguna oo muxuu ku yihi waduma maa yarbacu fii eh, ashbaahi qad takalama ficilka khumaasiga hamze haddii lagu bilaabo kaa horu la qaacidaya ta haddii lagu bilaabo see la yeelayaa ta haddii lagu bilaabo wuxuu ku leeyahay kelmadii soo qaad kelmaddu waa khumaasi xarafka afaraad dami hadii laamka u fayow yahay laamku hadduu fayow yahay xarafka afraad dami saa sheekhu noo tusaaleeyey waa takalama takalama takalama waa ta iyo kaaf iyo laam koshadan iyo miim waa shan xaraf wey xarafka afraad ayaad markaa daminaysaa waa labada laam midka labaad weye takaluman takalama takaluman ayuu noqonayaa takaluma tamaskana maxaad ohanaysaa tamaskunan tarahshafa maxaad ohanaysaa tarahshufan tashayطana tashayطunan tarahwaka tarahwukan soomad maahan tacafrata tacafrutan xarafka afraad oo qabla aakhirka yaala ayuumaa daminaysaa bas masder buu ku noqdayba haddii laamka uu ka buko oo muctalaam hadduu noqdo muctalu laamin hadduu noqdo damaha kasre u bedel bas sida tawala oo kale tawala akhirka maxaa yaala alif baa yaala soo mahan tawala tawala aakhirka xarfu cila yaala lama damin karo marka waxay noqonaysaa in haalidka xarafkii la daminaya la kasriyo oo la yha tawala tawaliyan tawaliyan la odhan mayo tawaliyan baa la ohanaya waxaa la diidayaa oo meesha uu leehay limaanici dami bihi maanic dame diidaya ku sugan aakharka asalku ya buu ahaa weliya aakhirka ya u taale soo maha waxaa la diidayaa marka in ya aakhir taala ay kahor ka hor dame ka hormarta la diidayaa leanna ya maxaa munaasab u ah kasraa munaasab u ah marka waxaa la diidayaa ya aakhir taala ya aakhir taala in dame lagala hormara la diidayaa idaya marka maaa munaasib kasr soo maa u kasri marka xaraf ka horreeyey tawalaa tawaluyan ha odhane tawaliyan dheh limunaasabat ilya waana meesha uu kuleeyahay limaanici dami bihi dama wax diidaya darteed u kasri dama waa diidaya muxuu yahay waxaan la ogolan ya aakhir taalo damo ay ka horeysaan la ogolayn ay munaasib maaha soo waadix ma marka haddii taaulmasiid ficilku uu wato saxiixulakhirna uu yahay saxiixulaamna uu yahay xarafka afaraad dami masder baa kaga soo baxaya ayib haddii muctalaam uu noqdo maxaa dhacaya xarafkii damisnaa kasri masder buu ku noqonaya intaa marka waxaa kaga dhamaaday khumaasi oo dhan iyo sudaasi oo dhan masaadirtiisii si gaara laguguma sheegsheegayo o la ohan mayo fulaan ficilka hebel ah intaasu masder buu leeyahay lagu ohan mayo qaacido guud baa lagu siinaya waxa hamze ka bilowda qaabkaa u keen waxa hamze ka bilowda marka maxaa soo gudagelaya waxaa soo guda alkhumaasiyu wasudaasiyu wax all w ta ka bilowdana qaabkaa u keen maxaa soo gudagelaya waa khumaasiga qeyb ka mida wey oo ta laga bilaabo marka maxaa inoo haray ilaa khayr hulasi bu ka warramayaa khayr hulasigu ima inuu ka yimaado rubaaci ima inuu khumaasi ka yimaado ima inuu sudaasi ka yimaado sooma mar haddaan sudaasigi khumaasigi wad aragnay maxaa inoo haraya rubaacigun baa inoo har rubaacigun waa sheekha inoo soo wada wuxuu sheekhu leeyahy raximah llahu wa kasru xaraf saddexaad kasrintiisa bilaa nakiirin diidmo la-aanteed la kasriyo mac maddi fatxi matluwi akhiiri akhiirka kan ugu dambeeya ka raacaya ka ugu dambeeya ka raacaya waa kee waa qablaaakhirka ujeedaa xarafka ugu dambeya xarafka raacaya oo daba socda waa xaraf ka horeeya qablaaakhirka buu ujeedaa mac maddi fatxi matluwi akhiiri xarafka dambe xarafka raacaya qabla aakhirka ujeedaaye fatxihiisa oo la mado lala qabo bimacnaa xarafka qabla aakhirka yaalla fatxada saaran med haddii la mado marka maxaa ka soo baxaya alifdhi kumuu oran laakiin med buu ku yidhi waad fahmaysaa markiiba alif baa ka soo baxaysaa oo maalan istakhraja jibaa ugu dambey soo maha jibka maxaa ka horeeya raac soo maha rada maxaa saaran fatxa fatxaha jiid buu kuleeyahy haddaa jiid marka maxaa iyo in lagu yihah fatxaha qabla akhirka saaran jiid wasla meeshi un weeye wasla meeshi hada qaad iyo iyo jiid waa xerada waa la wada geenaya soo wasla meeshi wey marka haddii lagu yihahdo qabla akhirka alif dhig iyo haddii lagu yihahdo qabla akhirka fatxada saaran jiid wasla meeshi alif ba halkaa dhacaya macnuhu waa intaas wey ayib maca madi fatxi matluwi akhiiri xarafka dambe xarafka raacaya fatxihiisa la jiiditaan la jiidaya maceeda lala qabo marka labada shaqo way wada socdaan haalidkana kasri qabla aakhirkana alif dhig waa intaas wey midka saa lagu samaynaya waa kee kaainun kasraha haalidka alifka qabla aakhir la dhigayo haabitun wuxuu u sugnaaday mima ficil buu u sugnaaday oo lagu furfurtay bihamzi waslin hamzi wasl lagu furfurtay ficil kastoo hamzi wasl lagu furfurto labadaa shaqo ka qabo qabla aakhirka alif dhig haalidkana kasri halkaa marka wuxuu kaga baxay sudaasi oo dhan wuxuu gelayaa khumaasigi buu gelayaa qeybtiisii tada ka bilaabanaysa wadumo dami ma xaraf dami yarbacu afar ku ah fii ashbaahi qad takalama takalami waxa la ah waa ficil kastoo khumaasi o taalmasiid ayaa la ah xarafkiisa afaraad dami oo takalama takaluman dheh takaluman dheh waksirhu kasri hu raabici kasri fii tawaaliyan tawaali u kasri iyo washibhi tawaali waxa la ah tawaali maxaa la ah ficil kasta oo taalmasiid laga bilaabay oo aakhirkiisu uu muctal yahay baa la ah wksiru kasri raabici kasri fii tawaaliyan tawaali u kasri iyo washibihi wax la midkaa limaanic dami dama mid diiday dartiin u kasri midka damada diidaya muxuu yahay waa iyada akhirka taalla ayaa dama diideysa marka u kasri limunaasabatiha limaanic dami dama mid diidaya dartiin u kasri bihi bitawaaliya iyo wamili wax la midkaa halkaa marka wuxuu ku dhameeyey khumaasigii iyo sudaasigi halkaasuu ku dhameeyey rubaacigi buu inoo bilaabaya lifacala lajcal faclaala tanficlaala waati liafcala saxiix ifcaala wuxuu sheekhu le raximah llahu tacala ijcal yeel faclalatan wasniga faclala ah wa ficlaalan wasniga ficlaal ah lifaclala u yeel wa atila imow ifcaala masdarka ifcaal ah liafcala oo imow afcalihii asaxiix caynan caynka ka fiyooba eh, halkan wuxuu ka bilaabaya rubaacigii awsaantiisa qiyaasigayd halkan ka bilaabaya rubaacigii awsaantiisa qiyaasigahayd halkanuu sheekhu ka bilaabaya rubaacigu afar wasni oo qiyaas ayuu leehay saddex wasni waa hulaaثi hal xarf lagu ziyaadiyey waa afcala waa faacala waa facala midna waa rubaacigii mujaradka ahayo waa faclala marka mid kastaba masaadirta qiyaasigu leeyahay ayuu sheikhu noo sheegaya wuxuu ka bilaabay faclaluu ka bilaabay wasnigii mujaradka aha rubaaciga ahaa awsaanta qiyaasku leeyahay ayuu ka bilaabay laba wasni buu sheekhu usheegay laba wasni ayuu usheegay labada wasni maxay yihiin labada wasni waxaa weeyaan waa faclala inta lagu daro ficilkii faclalaaha ta ku dar faclaba tundhe ka waa mid iyo ficlaal ficlaal ayib ayuu noqonayaa marka waxad ohanaysa daxrajatan daxraja waa faclala soo mahayn taa ku dar daxrajatan ama dixraaj dhaho ficlaal ku keen ficlaal ku keen zalzala zalzalatan ama zilzaal dheh zilzaal dheh zalzala zalzalatan zilzaalan ayib waxaa laisku hayaa marka labadaba qiyaas ba mase midun baa qiyaasa maagaas wuxuu ka dhigaya wuxuu leeyahay faclaalun ficlaalu aw faclalat lifaclala wajcal maqiisa thaniya la ka qiyaasku waa faclalatan base wey ta amarka lagu daro wey ayaa qiyaasa lakin ficlaal qiyaas maaha ayib laakiin culimadu waxaa weeyaan in badan oo ka mid a ah waxay tilmaameen labaduba inay qiyaas yihiin labaduba inay qiyaas yihiin oo faclala aad ku keeni kartid faclala ta ku daraysid ama ficlal aad ku keeni kartid labaduba inay ku banaanta ayib marka faclala labadaas u qabo labadaa masder u xifdi faclalatan iyo ficlaal walow ficlaalba halsku hayo laakiin labaduba culimadu qiyaas bay ku sheegeen halkaas waa faclalo wey wuxuu kaloo inoo sheegay wasnigii kale oo hulaasi hal xarf lagu ziyaadiyey ah oo afcalo ahaa awsaanta qiyaasku leehi wuxuu ku afcala hadduu saxiixulcayn yahay ifcaal buu ku yimaadaa marka afcaalla bay u qaybsamaysaa ima an takuuna saxiixata alcayn wa ima an takuuna muctalata alcayn labadaasaa loo kala qaadaya haddii ay noqoto saxiixat alcayn ifcaal baa qiyaas u ah akrama maxaad oranaysaa ikraam ifcaal wey akrama ikraam ifcaal baa qiyaas u ah aslama maxaad oranaysaa islaam soomaalix maahan akhraja maxaad oranaysaa ikhraaj sawaadix maaha marka afcala ifcaal baa qiyaas hadduu saxiixulcayn yahay hadduu muctalcayn noqdo caynkii baa la xadfayaa ta baa laga soo cibad qaadanayaa sida aqwama oo kale aqwama aqwama wowgaasi caynkuu yaalaa wowgaasi caynkuu yaala waa muctalcayn soo maha wowgaasi qaacida ku qumaysa horena usoo sheegnay aqwama maxaa la ohanayaa ida taqadama saxiixun saakin wa taakara canhu muctalu mutaxarik nuqilat xarakaة اmuctali ilى saakini صaxiixi qablah qaafkiibaa wowgii xarakadiisii xagga loo naqlinaya wowgii saakin buu noqonaya wuxuu noqonaya aqaw aqawma ayuu noqonaya aqawma isagoo aqawma ah baa waxaa ku qumaysay qaacida labaad oo odhanaysa taxaraka xarfu cilati asaalatan wanfataxa maa qablahu alaana gulibat اlcilaةu alifan fasaara ayib laguma dhawaaqi karo wowgii alif baa loo qalbinayaa wowga marka hore aqwama cafwan yani wowga marka masderka la keenayo iqwaam marka laleeyahay aqwama iqwaam soo maha wowgaas alif baa ka dambeynaya ayib marka aqwama uu yahay asalku qaacido horaa ku qumtay aqwama qaacidaas waxay noqotay xarka laga qaada aqawma la yidhi aqawma markuu noqday qaacido laad baa ku qumtay waxay noqonaysaa aqaa muxuu noqonayaa aqaama ayuu noqonayaa aqaama ayib masder marka laga dhigo ifcaal lagu keeno aqwam uu ahaa iqwaam buu noqonaya iqwaam afcala ifcaal soo maaha aqwama iqwaam buu noqonaya iqwaam markuu noqdo iqwaam markuu noqdo ayaa waxaa lagu ku duraysa qaacidada ahayd ida taqadama saxiixun saakin wa taahara canhu muctal mutaxarik marka waxaa la naqlinaya xarakadii wowga saarnayd fatxihii qaafka loo naqlinaya sawad ma wowga saakin buu noqonaya wowgii oo saakin ah iyo alifkii oo saakin ah wowgan saa looga harmaya qaacida laad ba ku qubaysa oo waxaa la ohanaya taxaraka xarfu cilati asaalata wanfataxa maa qablahu alaana gulibat alcilatu alifan marka wowgii alif baa loo qalbinaya maxaana ka dambeeyey marka horena maxaa ka dambeeyey alif baa ka dambeeyey meesha laba alifood baa isugu imaanaya alif masdarku wato iqwaam waam wowga intaan la bedelin maxaa ka dambeeyey miimka iyo wowga maxaa udhexeeyey alif soo maaha wowgan markan iclaal ku sameeyana wowga maxaa loo qalbinayaa alif baa loo qalbinayaa laba alifood baa kulmaya mid baa la xadfayaa ama tii marka hore joogtaa la xadfayaa ama midan wowga maanta loo qalbiyay baa la xadfaya kii la doona la xadfi karaa culimada qaar waxay leeyihiin midan dambaa la xadfaya qolan waxay leeyiin eh, ta horaa la xadfaya almuhim tii la xadfaba taa baa laga soo cod mara wuxuu noqonaya aqaama iqaamatan buu noqonaya aqaama iqaamatan marka khulaasiisu waxay tahay afcala ifcaal buu ku imaanaya hadduu saxiif yahay hadduu muctalu yahay caynkii inta la xadfo baataa laga socod qaadanaya waa intaas wey aqaama iqaamatan baa la ohanaya wuxuu sheeku leh raximah اllahu tacaala eh, ijcaliye faclalatan wasniga faclala ah wa ficlaala wasniga ficlaal ah lifaclala faclala u yaal aal labada masder bay leedahay waa ti la kaale oo laymow ifcaal masderka ifcaal ah afcal u keen afcalihii asaxiixi saxiixa ahaa caynan saxiixa ka ahaa lifacala tafciilu xayثu qad khala min laa ictala kada qad nuqila tafciilata lxaawin daka juucila lcaali minhu rubama qad budila wuxuu sheikhu leh raximah اllahu tacaala lifacala atafciilu masderka tafciila lifacala facala ayuu usugnaaday xayu meel buu usugnaaday qad khala ka manaaday min laamin laam laamkaasoo ictala muctal ah qad nuqila kada saasaa loo soo wariyey tafcilatan eh, masderka tafcile ah eh, ayuu usugnaaday eh, tafcilatan masderka tafcila jucila waxaa loo yeelay lixaawin mid koobay daaka arinkaas rubamaa qad budura in la siiyaa dhici karta lilcaari kii ka marnaa minhu laamta muctalka ah weli wuxuu sii wadaa afcaashii rubaaciga ahayd masaadirtoodii buu sii wadaa hadda labaan haynaa waa faclala masaadirteedii iyo afcala iyadoo saxiixa ah. iyadoo muctala waa arki doonaa wuxuu ku xujiyey masaadir alafcaal arubaaciya waxay ahaayeen afcala waa soo aragnay ayib halkan wuxuu inoogu sheegayaa facala facala ayuu inoo sheegayaa facala sida walla oo kale waa facala facaladaasi masderkeedu waa atafciil laamka hadduu ka fiyow yahay wey laamka hadduusan ka bukin waa tafciil karama maxaad oranaysaa takriim badela maxaad oranaysaa tabdiil badaca maxaad oranaysaa tabdiic kafara maxaad oranaysaa takfiir somaad maan salama tasliim calama tacliim shadada tashdiid kalama takliim tafciil baa qiyaas ah waa hadduu laam ka fayowiye lifacala atafciilu xayثu khalaa min laamin ictala kada qad nuqira taasaa loo soo wariyey ayib laamka hadduu ka buka maxaa la samaynaya hadduu muctal laam noqdo sida zakaa oo kale wallaa oo kale laamkiibuu ka bukaa maxaa la samaynaya laamka hadduu ka buko tafciil qabla akhirka maxaa yaalay la qabla akhirka maxaa yaalay yabaa taalan facala tafciil aciil qablaakhya baa taalan soo maahan yadi baa la xadfayaa waxaa laga soo cubad qaadanayaa ta oo zakaa taskiyan buu ohan lahaa buu noqon laha soo ma taskiyan yadaa qabla akhirka inta la xadfo baa ta laga soo cubad qaadanaya marka maxay noqonaysaa zakaa taskiyatan wala tawli yadi qabla akhir dhaclayd baa la xadfayaa marka tafcilatan ayuu ku imaanaya tafcilatan lilxaawi daka jucila yani midka muctalulaamka noqday facalada muctalulaamka noqotay tafcilatan ku keen intaa markuu sheekhu noo sheegay ayaa wuxuu leeyahay waxaa dhici karta in loo kala bedelaba in loo kala bedelo oo maxaa loo kala bedelaya yani so sheekhu wuxuu inoo sheegay facala tafciil hadday saxulaam tahay tafciil ba qiyaas soo ma hadday muctal noqotona tafcilatan ba qiyaasu ah in cagsi lagaba dhigaba oo kii saxiixa ahaana tafcilatan lagu keeno sowaadix maaha sida akara maxay ku keeneen akara tadkiratan basara waa saxiix sooma saxilam soo maha tabsiratan marka kii saxiixa ahaa ayay masderkii muctal ku keeneen kii muctalka ahaana masderkii saxiixay siiyeen oo naza naza maxaa u dambeeya waa facala soo maha waa muctallaam waxay ku keeneen tanziyan bay ku keeneen tafciil bay ku keeneen sida beytka uu hoos ku keenayo baatat tunazii dalwaha tanziyan kama tunazii shahlatun sabiya baatat macnaa saarad waxay noqoto tunazii inay dhaqdhaqaajiso dalwaha awdaanteedii tanziyan dhaqdhaqaajin kamaa tunazii say u dhaqdhaqaajiso shahlatun islaam weyn sabiya ilma yar islam weyn ilma yar ciyaarsiinayso say u ciyaarsiiso kale bay wadaantii u dhaqdhaqaajisay ayna shaahid shaahidku waxaa weeyaan tanziya wey yani haddii lagu soconayo masderka qiyaasiga maxa la ohan in la yihahdo tanziyatan lama ohan tanziyan baa la yihi marka labadii masder in loo kala bedelo saxiix muctalki baa dhici karta saxiixu wuxuu lahaa tafciil buu lahaa kalama takliim tafciil buu lahaa muctalkuna muxuu lahaa tafcilatan buu lahaa in loo kala bedelo tafcilatanna saxiixii la siiyo tafciilna muctalkii la siiyo way dhacdaa laakiin ma badna soo maha waa intaas wey wuxuu sheekhu le raximah اllahu taعala atafciilu masderka tafciila lfacala facal u sugnaaday facala tafciila masderkeedu ayuu ku yimaadaa waa goorma xayثu meel khalaa u ka marnaado min laamin laam laamkaasoo ictala muctal ah laam muctal hadduu ka marnan yahay tafciil baa qiyaasu ah kada qad nuqila kada saasaa loo soo naqliyey tafcilatan masderka tafciile ah jucila waa loo yeelay tafcilo lixaawin mid koobay daaka laamka muctalka ah laamkii muctalka kii kooban tafcilatun ayuu markaa u sidaa marka uu kala sheegay ayaa wuxuu ku rubamaa qad budila in la siiyaa dhici karta tafcilaha lilcaariyi kii xarficilaha ka marnaa rubamaa qad budila in la siiyaa dhici karta lilcaariyi kii ka marnaa minhu min laam ictala laamta muctalka kii ka marnaa saxiixulaamka ahaa baa waxaa dhici karta in tafcilatan la siiyo oo tafcila lagu keeno way dhici kartaa sida akra takiratan la yihahdo basra tabsiratan la yihahdo waa la arkay ayib mar haddaan hayno facalala haddaan hayno masderkeedii afcalana aan hayno facalana aan hayno maxaa inoo dhiman markaasi waxaa inoo dhiman faacala soo maha facalun baa inooga dhiman wuxuu sheekhu le raximah llahu tacaala waarada warid maha waarada wey waa maadi waarada waxaa muntarid noqday atafciilu tafciilna waa faacilkii wey waarada waxaa qiyaas noqday atafciilu tafciil baa qiyaas noqday maca tafciilatin tafciila maceeda likuli mahmuusin mahmuus dhammaantii fadaa arinkaasi nuqila waa la naqliyey can iqatin iqa laga soo naqliyey halkan wuxuu sheegaya sheekhu masalo dheeraada masalada waxay tahay waxaan soo aragnay ficilkii facala ahaa wasnigii facala ahaa oo saxiixulaamka ahaa in masderkiis tafciil lagu keena takliim lagu keena kalama takliim kii muctalulaamka ahaana in tafcilatan lagu keenay oo markaas u noqday zaka taskiyatan iyo walaa tawliyatan u noqday soo aragnay halkan wuxuu inoo sheegayaa facala hadday noqoto mahmuuzu laam laamkiibaa hamze ah facala hadday mahmuuzu laam noqoto xagee la raacinaya ma sida muctalka baa tafcilatan lagu keenaya mase sida saxiixulaamkii baa tafciil lagu keenaya xagee la marinaya sheekh wuxuu ku leeyahy raximah labaduba waa lagu keeni karaa labaduba waa lagu keeni karaa asaalatan hamzuhu waa xaraf saxiixa wey muctal maaha laakiin axyaana waxaa loola dhaqmaa kalmuctali baa loola dhaqmaa sawaadex maaha marka marka laga eego xagga in sida muctal loola dhaqmana wasankii waa lagu keenaya maxay tafcilatan baa lagu keenaya marka la ictibaariyo inuu saxiix yahayna tafciil baa lagu keenaya marka labadu banaan mar ficilku hadduu yahay muctalu mahmuuzu laam hadduu yahay tafciilna waa ku banaanta in lagu keeno waayo waa saxiixu lam weye waxaa kaloo banaan in tafciilatan lagu keeno lanna hamzaha ayaa axyaana waxaa loola dhaqmaa kalmuctali baa loola dhaqmaa marka labaduba waa ku imaanaya waa intaas wey watarada waxaa qiyaasoobay atafciilu masderkii tafciil ayaa qiyaasoobay maca tafciilatin lala qabo likuli mahmuusin likuli ficlin mahmuusin ficil kastoo mahmuuzu laam ah masderkiisu tafciilna waa ku yimaadaa tafciilatan waa ku yimaadaa dayfadaa arrinkani an iqatan ay nuqila waa laga soo naqliyey can iqatin iqa laga soo naqliyey nin iqa arrinkaas sheegay lifaacala alficaalu mac mufaacala wa cinda camrin qislidii mufaacala wuxuu sheekhu leh raximah اllahu tacaala lifaacala alficaalu wasanka ficaal ah maca mufaacalatin mufaacala lala qabo lifaacala faacalay u sugnaadeen waqis qiyaaso mufaacalata mufaacalo qiyaaso lidaa faacala u qiyaaso cinda camrin sibaweyhi agtiisa halkan sheekh wuxuu inoogu sheegayaa ficilki inoo dhimanaa masdarkiisi wasniga inoo dhimanaa almasaadir arubaaciya ama alafcaal arubaaciya alqiyaasiya afar bay ahaayeen wasni mujarad oo faclala ah waa soo aragna ayib afcala oo ifcaal u keen hadu saxiixulaam yahay iyo facala oo tafciil ah hadduu saxiixulaam noqdo hadduu muctal noqdona tafciilatan lagu keenayo waxaa inoo dhimanaa un faacala faacala sheekh wuxuu ku leeyahay laba masder bay leedahay ficaal iyo mufaacala facala alficaalu wlmufaacala ibn malik baa ohanaya ficilka faacala ah ficaal iyo mufaacala ayaa marka lagu keenaa qaatala waa faacala soo ma waxaad ohanaysaa qitaala wa muqaatala khaasama waa faacala soo ma khisaama wa mukhaasama jaadala maxaad ohanaysaa jidaala wa mujaadala ficilka faacala ah oo hulaaثi hal xarf lagu siyaadiyey ah ficaalna waa ku yimaadaa mufaacalana wuu ku yimaadaa intaa sheekh markuu inoo sheegay ayaa wuxuu leeyahay siibaweyhi asagu wuxuu leeyahay mufaacalo unbaa qiyaas ah mufaacalo ayunbaa qiyaas waa faacala ficaal qiyaas oo maaha ayib ayaa wuxuu marka yihi sheekhu waclam shaarixaa oranay waclam ana haadayni lwasnayni maqiisaani lifaacala kama fuhima min dahiri kalaami malik fi khulaasa labadan wasni oo iyo ficaal iyo mufaacalo waa laba wasni oo qiyaas ah oo ficilka faacala uu leeyahay sida hadalka ibnu maalik laga fahmayo xayثu qaala lifaacala alficaal wlmufaacala wغayr wmara sama cadl walaakina almanquula can sibaweyhi sida sibaweyhi laga soo naqliyey ana almaqiisa almufaacalaة laa غayr qiyaasku waa mufaacalo mid kale qiyaas maaha waxtaja waxay markaas waxtaja wuxuu u xujaystay waa sibaweyhi markuu le mufaacaloon ba qiyaasa biannahum yatrukuuna alficaal walaa yatrukna mufaacala markay sheegayaan axyaana ficaloo ka tagaanba mufaacaloon bay sheegaan liannaha tanfaridu gaaliba bima fauhu ya-an awsaanta ama afcaasha xagga fada fadooda ya ay tahay marka la keenayo oo calaa wasni faacala ku yimid masdarkooda marka la keenayo mufaacalon baa lagu keenaa sida yaasara muyaasaratan baa la yidhahdaa isaara lama yidhahdo wayaawamahu muyaawamatan bay yidhahdaan yawaaman ma yidhaahdaan walaa yأti fiiha alficaalu ficaal kuma yimaado listiqaal kasrati cala lya kasrihii yada baa markaa isku culus lأna maa nadara min qowlihim ila maa nadara min qowlihim yaawamahu muyaawamatan wayiwaaman kaun baa la arkay marka maadaama arinku sidaa uu yahay sibaweyh isagu wuxuu leeyahay qiyaasku waa mufaacala lأna bacd afcaal sida afcaasha yada ka bilaabato oo kale yani masderkeedu mufaacalo maa lagu keena facal loguma keenaba naadir mooyaane sida yaawamahu muyaawamatan waimaama taban baa la arkay kadib wuxuu wa camru huwa imaamu naxwi wa kunyatuhu abu bishrin wa laqabuhu sibaweyhi wa macnahu bilfarisiya lafdigaa sibaweyhi xagga faarisida marka loo noqdo waxa wey raixatu tufaax tufaaxa raixadiisa weeye caraftiisa weye qiila ina umahu kaana tarqusuhu bidalika fii siqari hooyadiisa markay ciyaarsiinaysa markuu yaraa bay saa ohan jirtay ayib yani sibaweyhi ayay ohan jirtay waqiila laqabu bidalik lilaafatihi waa laqab iyo naanays uu leeyahay liana tufaaxa min latiifi fawaakih almuhim wuxuu sheegay xiliga wuxuu alidaafatu fii lugati cajam maqluuba cajamtu idaafada way isdabamariyaan oo mudaaf ileyhiga mudaaf ka dhigaan ayib mudaafkana mudaaf ileyhi bay ka dhigaan liana siiba huwa tufaax ayib raaixatu tufaax sooma raaixatu tufaax keebaa mudaaf carabi marka la eego ayib raayaxa mudaaf soo ma raayaxa tufaxna muxu noqon mudaaf soo ma marka marka la eegayo luqatu alcajam cagsi bay ka dhigaan ayib siiba huwa tufaax waweyhi raaixatuhu marka siiba weyhi mudaaf ayay markaas soo hormariyeen raaixatu tufaax weyhida waxay tahay raaixadii siibana waa tufaaxi wey marka wa isdaba mariyeen marka luqatu alcajam ah ee isdaba mariya markaa mudaafka iyo mudaaf ileyhiga wuxuu dhintay buu yihi boqol sideetan iyo lixdii lakiin sida saxiixa waa boqol sideetankii ayuu dhintay cumrigiisna wuxuu ahaa isnaani wa sana labiyo soddon sano ayuu jiray waqiila kayru dalik ayib wuxuu sheekh raximah اllahu tacaala alficaalu masderka ficaal ah alficaalu masderka ficaala mac mufaacala lala qabo lifaacala ficilka faacala ayuu usugnaaday waqis qiyaaso lidaa faacalahani waxaad u qiyaasataa mufaacalatan mufaacalo qiyaas oga dhig cinda camrin sibawehi agtiisa sibawehi isagu wuxuu leeyahay mufaacilon baa qiyaasa wataa iqaamatin lazim fi haalibi watasticaadatin adim ya saaxibi tabaabu maa siwa aladii taqadama naqlun faciladii lahum taxatama wuxuu sheekhu leeyahy raximah llahu tacaala wataa iqaamatin iqaamatadeeda lazima wuu laazimay ficil aan masdarku laasimin fi haaliban sida haalibka waadim daa'im taa isticaadata isticaadata yani markaa daa'im yaa saaxibi saaxiibkayow fabaabu ma shay baabkiisa siwa ladii kii ka soo haray taqadama hormaray naqlun samaacu wey ee faci weele alladii kii weele taxatama lahum ayaga u waajibay halkan shekh wuxuu inoo sheegaya raximah llahu tacaala afcala iyo istafcala istafcala waa soo aragnay markay tahay saxiixulcayn masdarkeedu siduu ku imaanaya istakhraja ficilkastoo hamse hamsulwasl laga bilaabo ama ha noqdo khumaasi ama sudaasi ha noqdo waxaan soo aragnay haalidkaa la kasrinaya qabla akhirka alif baa la dhigaya masder buu saa ku noqonaya soo waadix ma hadduu noqdo muctalulcayn celaal baa ku dhacaya waxaa la mida ah ficilkii afcala ah oo rubaaciga ah afcala haddii asna muctalulcayn uu noqdo hadduu saxiixulcayn noqdo anaga soo marnayo ifcaal baa qiyaaso sida akrama ikraam oo kale marka wuxuu kaga hadlayaa afcala oo muctalulcayn ah iyo stafcal oo muctalucayn ayuu halkan kaga hadlaya afcala oo muctalucaynah iyo istafcal oo muctalucaynah ayuu halkan kaga hadlaya sheikhu waana isku iclaal weeye xuruufta baa kala badane waa isku iclaal oo caynkii xarfu ahaa ayaa marka la iclaaliyo alif baa loo qalbinaya alif baa loo bedelaya qaacida ku qumaysa alif baa loo qalbinaya alifna way ka dambayso alifmasder alif masderku watani way ka dambeyse caynkii muctalka alif loo qalbiyey iyo alifulmasderkiibaa isku imaanaya laba alifoo saakina isku imaanaya so waadix labada alif midu waa caynkii oo alif loo qalbiyey markii qaacida ku qumta kadib taxaraka xarfu cilata asaarata wanfatax maa qablahu hulibat cilata fasaara kada xarf cila alif baa loo qalbiyey xarf cilahan alifka loo qalbiyey alif baa ka dambeysay masderka u wate halka marka maxaa kusoo baxaya laba alifood labadu waa saakin see la yeelaya marka waxaa la yeelaya qole waxay leeyihiin alifulmasderka la xadfaya waa dambe oo marka hore la socotay midna waxay leeyihin maya aliftan cayn kasoo gadoontay ayaa la xadfiyaa waa laba qowlo markaas culimadu marka isu khilaafsan yihiin waclam anahum ikhtalafuu fi maxduufi min naxwi iqaama waisticaada min alifayni facinda sibaweyhi wkhaliil sibaweyhi khaliil waxay leeyihiin anaha alif almazidatu qabla alakhiirati lidalaalati cala almasder alif masderki baa la xadfayaa bay leeyihin lianna xadfa zaaidi awlaa min xadfi اlasli aliftan wawa kasoo gadoonto asal kasoo gadoonto yaa la xadfi lakin midda zaa'idkaa la xadfa saasay leeyihin wa cinda alakfashi walfaraa caksu dalik akfashifarana waxay leeyihiin arrinku waa cagsi لأنa xadfa xarف اcilati أwlى min xadfi xarف الzaaئd lidalalati calى macna alifkan alifulmasder weeye macna loo keenay inay masdernimad tusaa loo keenay soo wadx maaha waxaa ka mudan ben in la xadfo kaa hore oo caynka laga soo qalbiyey kaasaa fiican in la xadfay lehi almuhim masle isku khilaafsan yahay kii la doona hala xadfo kii caynka laga soo qalbiya hala xadfo ama tii masderka u wata hala xadfo almuhim alifkaa marka muxuu noqonaya markuu afcal ahaana wuxuu noqonaya ifaalatan buu noqonaya ifaalatan ifaalatan maxaa loo lehay mesha maxaa ka maqan caynka baa maqan sida aqaama maxaad ohanaysaa iqaamatan buu noqonaya aqaama iqaamatan caynka hadii miisaan la saaro ifaalatan buu noqonaya lanna xarf culi waa la xadfay oo caynka ahaa istafcala markuu ahaa sida istaqwama oo kale waa aqaamadiio markaa lagu daray un yani xuruufu zawaad lagu daray hamze iyo sinita lagu daray istaqwama istaqwama markuu asna waa la mido istiqwaam buu noqonaya qaacida ku qumaysa wowgiiba alif loo qalbinaya laba alifood baa kulmaya mid baa la xadfaya taa baa laga socod qaadanaya istiqaamatan buu noqonaya isticaadatan buu noqonaya soo waadix maaha marka labadaas afcala oo muctalu ah iyo e, istafcala oo muctalu ah labaduba caynka marka la xadfo ta baa laga soo qaadanayaa tadaa sheekh wuxuu leeyahay way laazimaysaa sida haalibka ah haalib muxuu leeyahay waxaa dhici karta axyaana in loo xadfo lilidaafa way dhici kartaa sida wa iqaami salaati wa iqaami salaati waa la xadfaa ayib marka taasi yani ta'dii axyaanan waa la xadfayaa sida haalibka laakin way sugnaanaysaa laakiin isticaada ta'deedu ayadu way daa'imaysaayo weligeed way sugnaanaysaa weligeed way sugnaanaysaa wuxuu leeyahay qowluhu lazima fi haalibi ishaaraة ilى ana ta laazimaة haaliba waqad jaءa xadfuha wykثur dalika maca idaafati naxwi qowlihi tacala waiqaami الsalaati tadi baa laga xadfay qowluhu wta wta adim yani an nastafcala muctala cayni binaqli xarakati caynihi ilى faai اkalima wtuxdaf wayucawad canha tuxdafu wtuxdafu wayucawad canha taau taaniih luzuuma naxwu isticaada isticaadata walaslu isticwaada nuqilat xarakatu waaw ilى اlcayni whiy fa اlm wcud anha ta fasaara istacaad wlmim fi qowlihi lazim saakinat wsni wata iqaamati iqaamo tadeeda iqaamo asalkeeda mxuu ahaa ficilkeeda mxuu ahaa aqwama afcala sooma ahayn waa afcaloo caynka muctalka ah wata iqaama iqaamo tadeeda lazima lazima wuu laazimay masderkii buu laazimay fii haalibin sida haalibka oo iqaamatan tadu way laazimaysaa sida haalibka ayru aalib baa la arkay iyadoo marka la idaafey laxadfa waa la arkay wadim daaim taa isticaada isticaada tadeeda waa sta istafcala weye oo muctalu ah tadeeda marka caynkii la xadfta baa laga soo wad qaatay tadaasi way laazimaysaa yaa saaxibi saaxiibkayo fabaabu ma shay baabkiisa siwa ladii kii ka soo taqadama hormaray naqlun samaac weeye faci weele aladii kii weele taxatama laazimi lahum ayaga yani wuxuu kuu sheegayaa awsaantii aan kuu soo sheegay wixii aan ahayn waa shaad weye wuxuu noo soo sheegay afcala ifcaal baa qiyaas ah markay saxiixul hadday muctalul noqotona caynka baa la xadfayta baa laga socdo qaadanaya ayib wuxuu noo soo sheegay faacala ficaal iyo mufaacala leedahay wuxuu noo soo sheegay facala hadday saxiixu tahay waa tafciil hadday noqoto muctalna waa tafciilatan wuxuu noo soo sheegay markaasi faclala faclalatun iyo ficlaal inay leedahay soo wadix intaa wixii aan hayn buu sheekh soo sheegay waa shaad wey fa baabu shay baabkiisa siw kii ka soo haray taqadama hormaray naqlu samac wey faci kii weele taxatama u waajibay lahum ayaga wamarat bifaclatin ka mashya wahay-at bificlatin ka mishya wamarat masderu maro kaainu bifacla faclu ku dhehnaada wadalika mishya oo kale wey wahay-at masderu hay-ana bificlatin buu ku dhehnaaday ka mishyatin oo kale weeyaan halkan shekh wuxuu inoo sheegaya raximah llahu tacaala masderu maro iyo masderu hay-a masderu mara masderka waxaa loo qaybiyaa waxaan soo aragnay in loo qeybiyey hulaaثi iyo hayr hulaaثi hulaaثiga waxaan aragnay in loo qeybiyey qiyaasi iyo hayr qiyaasi hayr hulaaثiga waxaa loo qeybiyey qiyaasi iyo hayr qiyaasi waxaa kaloo masderka loo qaybiyaa masderu maxduud iyo hayru maxduud masder xadaysan iyo masder aan xadaysnayn masderka xadaysan waa masderulmara iyo masderu hay-a wey wuu xadaysan yahay hal mar inuu dhacay ayuu ku xadaysan yahay qaabkaa inuu dhacay buu ku xadaysan yahay soo waadix maaha kaa masderu maxduud baa la yihahdaa masdru marayn masderhaya waxaan ahayna waa hayru maxduud baa la yihahdaa hayru maxduud ayaa la yihahdaa marka sheekh wuxuu ku leeyahy masderu maro masder hal mar dhacay markaad doonaysa inaad keento waxaad ku keenaysaa facla daraba hal mar buu garaacay maxaad oranaysaa daraba darba ayib haddii aadan xadidayna waa darban daraba darban anaga shalay soo marnay faclun maqiis mucada faclun waa darbun lakiin haddaad ujeedo hal mar buu garaacani dhacay maxaad oranaysaa darbatun baad oranaysa darbatun qatala hal mar buu dilay maxaad oranaysaa qatla sawaadix maahan hal mar buu cunay maxaad oranaysaa akla akala aklan waa markuu yahay mutacadiga waa markuu yahay mulaqa markuu yahay maxduudkuna waa akla waa facla ayib sida mashya oo kale hal mar buu socday wey mashya jalsa hal mar hal mar buu fariistay wey masdaru hayo waa masder kutusinaya qaabkan wax u dhaceen qaabkan ficil ku dhacay buu kutusinaya masder hay la yidhaahdaa asna wuxuu ku imaanayaa ficla marka masderu maraha facala lagu keenayo hay-adana ficla lagu keenayo waa markay hulaaiga yihiin wey waa marka thulaai laga keenayo ficil thulaaiga marka laga keenayo weeye marka midna facla lagu keenayo midna lagu keenayo maxay ficla lagu keenayo waa markay thulaai yihiin wey hadday hayr thulaai noqdaan asaga inoo soo wada wa maratun masderu maro bifaclatin faclu ku dheehnaaday ka mashyatin oo kale weeyaan mashyatun hal socod mashyatun hal mar socod farixa farxatan shariba sharbatan mashaa mashyatan hal mar socod weeye wa atun masdaru hay-ana bificlatin buu ku dhehnaaday wadalika wahay-atun hay-ana bificlatin buu ku dhehnaaday wadalika mishyatin oo kale weeyaane ka mishyatin oo kale weeyaane ayib waxaad oranaysaa waa ficla sida liqya oo kale itya wuxuu ama qowluhum laqiituhu liqaacatan wa ataytuhu itaa'atan fashaadu laa yuqaasu wاlqiyaasu liqya wa itya weeyaan masder mari wuxuu noqonayaa laqya wa atya buu noqonayaa haihna wuxuu noqonayaa liqya wa itya buu noqonayaa ayib wuxuu sheku le raximah اllahu tacaala fي غayri di ثaلaaثi maraة bta washada fiihi hayأaة faاstaثbita wmaraة masderu maro bitaain ta buu ku dhehnaaday fii gayri di ثaلaaثi ثulaثi eyrka xaggiisa xaalu ka ahaaday washada waxaa shaadoobay hay-aة hay-a shaadowday fiihi fii gayri ثulaaثiy ee fastaثbitan arinkaas arinkaas hubso arinkaas sugoo hubso halkan shekh wuxuu inoo sheegay raximah الlahu taعaalى masdaru marihi iyo masdaru hay-ihi markay noqdaan hayru hulaaثi see loo keenaya wuxuu ku leeyahay masdaru maro markaad keenaysid hayru hulaaثina ka keenaysid masderki baa taa ku daraysaa maala waxaan soo marnay facala tafciil soo ma ahayn tafciil karama takriim soo ma ahayn waa hayru hulaaثi waxaan doonay inaan ka dhigno masdaru maro hal mar ayay karaamadu dhacday maxaan onaynaa tan baad ku daraysaa karama takriimatan baad oranaysaa karama takriima so wad maahayn faacala ficaal iyo mufaacala soo ma ahayn ficaal iyo mufaacala ficaalatu baad oranaysaa khaasama khisaamatan bad hal mar buu la dohday so wad maaha mar haddaad doonayso khayru inaad ka keento masder maro masderkii masaadirtii aan soo marnay in baa tan ku daraysaa takalama takaluman soo ma hal mar buu hadlay baad doonaysa inad tirahdo maxaad oranaysaa takalumatan takalama takalumatan tarahshafa tarahshufatan so wad maaha tamaskana tamaskunatan hal mar buu ismiskiiniyey fii gayri di ثaلaaثi maraة bita tabaad ku daraysaa masaadirta aan soo marnay oy lahaayeen afcaashi qiyaasiga almasaadir اqiyaasiya baa taa ku daraysaa masdaru hay-o hayru hulaaثi kama yimaado washada fiihi hay-aة faاstaثbita masdaru hay-o oo hayru hulaaثi ka yimid laba arag waa shaad hadduu yimaadana shaadun buu noqonayaa qiyaas ma leh lakin haddii la arko shaad ayuu markaasi noqonaya ayib wuxuu sheku le raximah اllahu taعaalى wmaraة masdr maro bifaclati faclu ku dhehnaada wadalika mishatan oo kale weeyaan wahay-at masdru hay-ana bificlatin buu ku dhehnaada kamishatin oo kale weeyaan wmaraة masdru maro bitaai ta buu ku dhehnaaday fii gayri di ثaلaثi ثulaثi eyrka xaggiisa xaalu ka ahaaday masdru maro hayru hulaaثi ah masderku maa ta lagu daraya washada waxaa shaadoobay hay-atun hay-a shaadowday fiihi fii gayri hulaaثiyi bay ku shaadowday ee fastaثbitan arrinkaa hubso faxukmunaa limasderi mubaayini mintaa wilaa yabdu biqaraa'ini faxukmuna xukunkeena limasderin yani markaasi xukumka aan xukumayno in masdaru marihii lagu keenayo facala hadduu hulaaثi ah haddii kalena markaa masderka cadiga ta lagu darayo limasderin masder buu usugnaaday masderkaasoo mubaayinin ka dheeraaday mintaita wailaa ilaa yubaayin hadduusan ka dheeraan yabdu wuu muuqanaya bilqaraa'ini maradii waxay ku muuqanaysaa biqaraa'ini qarainti ku muuqanaysaa sheku halkan wuxuu noogu sheegaya soo inooma soo sheegin masderu maraha inuu ku imaanayo facla soo ma ahayn facla inuu ku imaanayo facla maxay wadataa ta soo maha ayib marka la doonaya hayr hulai in laga keeno marka la doonaya masderu marihi hayr hulai in laga keeno maaa maxaa la yeelaya masderka ma ta lagu daraya soo ma ahayn sax taadi hore haduu soo watay maaa la samaynaya taada hore usii watayba taadi masderka lagaga dhigi lahaa horeba usii watay maxaa la yeelaya wuxuu leeyahy xaalka noocaasa masdernimadu waxay ku cadaanaysaa qaraainta inta sida in waaxida lagu sifeeyo sowaadix maaha in waaxida lagu sifeeyo sida maala faacala ficaal iyo mufaacala soo maha mufaacala soto ama wato waxaad doonaysaa inaad masder mare ka keento waxaad oranaysaa khaasama khisaaman khisaamatan taa kaa hor ma wato ficaalku ma wato laakiin markaan mufaacala markaan ku keenayo masder mare ka keenayo taad hore usii wad soo maha maxaa ohanaya khaasama khisaama wa waaxidan ku daraya haddii kale haddaan mukhaasamatan tadan hore usii weyto masderku si marka inuu masdaru mariya aan kuu tusiyo waxaan ku darayaa waaxidan ku sifaynaya wamasdaru marati aladii tulaazimuhu bidikri waaxidatin tabdu liman caqala laamiyadu saa ku tilmaama ibn malik raximah llahu ta hadduu hore usii watay masderku oo la doonaya masdaru mare in laga dhigo ta dambe lagu dari maye waaxida lagu sifaynayaa waa intaas wey faxukmunaa xukumkeenu faxukmuna albeyt yani asaga ku sharxaya yani ana sharطa binaaءi اlmarati wاlhayati min aلthulaثiyi calىa facla wa ficla wa sharطu binaaءi اlmasderi min gayri الthulaثiyi biziyaadati taa'i anlaa yakuna fi اlmasderi minhuma taaan fain kaana fi اlmasderi minhuma taaan ta haduu watay lam talxaqu ta ta ma haleelayso lidalaalati calى اlmara min gayri الthulaثiyi وعلى المرة والهيئة من الثلاثي بل يوصف بالواحدة أو المفردة liyaxsula minhuma macrifaة اmara sida rama raxima raxma soo maha taabu wataa masderkii raxima raxmatan taabu wataa waaxida ku sifee raxmatan waaxidatan acaana icaanatan taabu wata soo maha waaxidatan ku dar istacaana istacaanatan muxuu watay taa soo mahayn waaxidatan ku dar daxraja faclala soo mahayn faclala daxraja faclala muxuu lahaa markaasi laba masder bu sooma ficlaal iyo faclala faclala waxay sii wadatay ta sii wadatay markaan doonay inan masder mare ka dhigo waaxida ku sifee daxrajatan waaxidatan dheh waa intaas wey fa xukmunaa xukumkeenu aan xukumayna maxay aan u xukumayno masderu marihii markuu hulaaثi yahay in faclo lagu keeno markuu hayahayna ficla lagu keeno markuu yahay masderu maruhu hayru hulaaثina intaa lagu daray masderkii caadiga ahaa xukunka sidaa aan xukumayno limasderin masder buu u masderkaasoo mubayinin ka dheeraaday minta intaa ka dheeraaday anna eh, masderu ficlu ku yimid eh, masderu maruhu ku yimid soomaa faclo maxay wadataa taa soo ma hay-ana ficlu ku yimid soo maha maxay wadataa taa bay wadataa sax ayib eh, masderu marihii kheyr hulaafiga ana sida daxrajatan oo kale ta baa lagu darayaabu sheikhu yihi kuwa tada lagu daraya haddaba ama masderu hay-a ha noqdo ama masderu mare ha noqdo ulaai ha noqdo her ulaai ha noqdo kuwa tada lagu darayo waa kuwii ta hore aan usii wadan weeye haddii laakiin ta hore usii watay waaxida ku sifeeye fa xukmunaa xukunkeena aan xukumayno in masderka ta lagu daro marka mare laga keenayo ama haye laga keenayo limasderin masder buu usugnaaday xukunkaasi masderkaasoo mubaayinin ka dheeraaday minta ta ka dheeraaday waa kii hore aan ta usii wadano wey midka tada lagu darayo wayla hadduusan ka dheeraan tabuu sii watay tabuu sii watay masderu marahan masderu hayaana tabuu sii watay maxaa la yeelay hadaba waila yebdu wuxuu ku muuqanaya masdaru marihi bilqaraa'ini qaraa'intii amaaraadkii calaamadaha ayuu ku muuqanaya qaraa'intu maxay tahay in markaasi waaxida lagu sifeeyo ayuu ku muuqanaya halkaa inuu joogo intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum في شبكة منهج أونلاين